بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswatu khaybar waxaan soo aragnay magaalada khaybar la yidhaahdo saddex qaybood inay u qaybsan tahay saddexdaas qayboodna sideed qalcadood ama xusuun ah ay ku yaalleen qaybta ugu horayso xisnu nataat baa la yidhaahdaa saddex wuxuu lahaa dhufays ayuu lahaa waxaan ka soo baxnay kii ugu horreeyey ayaynu ka soo baxnay oo ahaa xisnu naacim marka labadii kale ee xusuuntii kale ama dhufaysadii kale ee qaybtaas ka tirsanayd annataat ayaynu darsigeedna uu ka bilaabanayaa qaala almusanifu raximah اllahu uma xaasara almuslimuuna xisna asacbi waxaan soo aragnay xisni naaci markii laga saaray inay u wareegeen oo halka ay aadeen xisnigii labaad ama dhufayskii labaad uma xaasara almuslimuuna xisna sacbi taxta qiyaadat alxubaab ibni lmundir uma xaasara way hareereeyeen oo way go'doomiyeen almuslimuuna muslimiintii xisna sacb sacb ibni mucaad dhufayskii ay u bixiyeen ayay muslimiintii hareereeyeen oo markay yuhuuddii galeen ayay hareereeyeen taxta qiyaadati alxubaab ibn lmundir iyadoo muslimiinta ciidanka xisnigaas go'doomiyey oo madax u yahay oo qaa'id u yahay saxaabiga la yidhaahdo alxubaab ibn lmundir ayaa madax u ahaa wa daama alxisaaru alaaata ayaamin xisaarkii iyo go'doomintii iyo hareerayntii yuhuudda la hareereeyey ayaa wuxuu daa'imay saddex maalmood saddex maalmood ayay xisaarkaasi ay ku hayeen muslimiintu wey wa fi lyowmi alaalii maalinkii saddexaad xisaarka maalinkiisii saddexaad yudacaa rasuulu ullahi sal allahu calayh waali wasalama bilfatxi waalhaniima nabiga yacni wuxuu bariyey allah weydiistay inuu yuhuuddan u furo haniimana uu ka siiyo uma nadaba markaasuu nebigu wuxuu u yeeray almuslimiina muslimiintiibu wuxuu ugu yeeray markuu ducaysto dabadeed bilhujuumi weerar inay qaadaanoo xusnigaas xusnu sacbi bni mucaad la yidhaahda inay weeraraan fa haajamuu muslimiintii way weerareen bishiddatin si adayg ah oo aad u daran ayay ku weerareen wa waqaca albaraasu waalqitaalu meeshii dhacay albaraasisku soo bixid oo yuhuuddii inay soo baxaan muslimiintii ay u soo baxaan muslimiintana yuhuuddu u soo baxdo laysku soo baxo mubaarasa la sameeye mubaarasadana waa soo marnay hebel baa soo baxayo hebel baa u baxayo hebel kalaa soo baxayo mid kalaa u baxayo saasoo kale baa loo dagaalamaya iyo walqitaalu markii mubaarasadu dhammaato dagaal laisdhexgal ahoo la ayaa meeshii dhacay weeye wadaarat macrakatun caniifa waxaad dhex wareegta muslimiintii yuhuuddii dhexdooda waxaa dhacay macrakatun dagaal oo caniifatun adag taasoo intahad ku dhammaatay bihasiimat alyahuudi yahuudda jabkeedii ay jabaan oo hasiime ay ku dhacdo ayay arinteedii nihaayadeedii ay ahayd oo ay ku dhammaatay weeyaan waftataxa almuslimuuna muslimiintii waxay furteen alxisna xisnigii oo xisni sacb bni mucaad ayay furteen qabla an taqruba shams maalinkii saddexaad qoraxda intayan dhicin ka hor ayayba furteen oo yuhuudi ka adkaadeen weyaan fawajaduu waxay heleen muslimiintii fiihi xisnigaa oo xusni sacab ibnu mucaad la yidhaahdaa bay waxay ka heleen hanaa'ima kaiira haniimooyin fara badan xoolo badan oo haniimo ah min aطacaami oo raashin ah ayay ka heleen raashinkii ka mida bay ka heleen wa kaana xisnigaasi wuxuu ahaa akara alxusuuni dhufaysyada midka ugu tirada badan acaaman xagga cunnada wawadakan xagga subaga iyo asagaa ugu tiro badnaa wa acdamahaa midka ugu weyninka badan buu ahaa hanaa'in xagga manfacada iyo waxtarka iyo deeqtoonka muslimiintu ay deeqtoomaanna isagaa ugu maarata weyni badnaa lilmuslimiina muslimiinta ugu weyni badnaa weyaan marka xusnigan wuxuu ahaa midka ay raashinkoodii muddada ay dagaalamayaan ay ku talagaleen oy keensadeen buu ahaa wax fara badan bay dhigteen wixiiba muslimiinta ilaahay siiye oo haniime ahaan uga qaatay weyaan wa kaana almuslimuuna muslimiintii waxay ahaayeen qabla dalika xisnigan oo xisni sacd ibnu mucaad furashadiisa ka hor ay furteen horteed waxay ahaayeen fii majaacatin shadiida baahi daran dhexdeed kuwa ku sugan aad bay u gaajoodeen gaajo badan baahaysa xataa dabaxa naasun ilaa dad ay gowraceen oy qasheen alxumara dameerihii ay wateen bay gowraceen dameerihii ay saarnaayeen gaajo daraaddeed bay muslimiintii la gowracdeen intaanan dameeraha laga xarimin weye bay iska gowracdeenay qasheen markuu nebigii maqlay calayhi salaatu wasalaam dameerihii inay muslimiintii qasheen gaajo darteed buu fanahaa rasuulu llahi sala allahu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka reebay can luxuumi alxumuri alahliya dameerka ahliga la yidhaahdo oo dadku ay rartaanoo dadka ku dhex jiro kaas ayuu hilibkiisii reebay lama cuni kara buu yidhi markaasuu wa amara nebiga wuxuu faray bilquduuri ay biikfaa'i alquduuri yacni in la daadiyo weelashii oo digsidii wax lagu karinayay dabagedinteedii in la dabagediyo la daadiyo ayuu nebigu amray markaasaa fa ukfi'at la dabagediyey oo la daadiyey weyaan lama cunin hilibkii wey wahiya ayadoo quduurtii iyo digsiyaashii mansuubatan wahiya ayadoo mansuubatun tulla taagay ay tahay cala anniiraani dabkii korkiisii ay saaran tahay digsidii dabkii ay kor saaran tahayoo tudbaku lagu karinayo fiiha digsida dhexdeeda tilka luxuumu hilbaha oo kuwaas lagu karinayo hilibkii marka lagu karinayey ayadoo dabkii ay saaran tahay hilibkii dameeraha oo la karsanayo ayadoo dabka ay saaran tahay buu nebigu amray waa nahyiyey inaanan la cunin hana la daadiyo buu yidhi sidiibay marka amarkiibay qaateen ayagoo baahi badan hayso bay haddana daadiyeen weyaan marka dameerka oo maaragtay muxaram oo hilibkiisa in la cuno xaaraamta yahay waa alxumur alahliya la yidhaahda kuwa dadka ay rartaanoo dadka ku dhex jiro ama ximaarul waxshiga dameer farowga midka la yidhaahda duurka ku jiraaye ugaartu ka yahay isagoo hilibkiisa waa bannaan waa la ogolyahay marka kaasuu ka yahay weyaan kan midka la reebay waa dameerkan dadku ay rartaan markii intaas laga adkaaday oo xusnigii labaad laga soo saaray bay marka waxay u wareegeen qalcadii la dhihi jiray qalcatu zubayr xusnigii ugu dambeeyey qaybta nataat la yidhaahde koowaad ayay haddana yuhuuddii isku urursadeen ay tageen weyaan walaada alyahuudu yahuuddii waxay magan galeen oy aadeen biqalcati zubayri qalcadda la yidhaahdo ama dhufayska zubayr la yidhaahdo ayay galeen wataxasanuu fiiha halkaasay la isku ilaaliyeenoo xusni ka dhigteen dhufays bay ka dhigteen weeyaan wahiya qalcadaas oo qalcatu zubayr la yidhaahdana waxa weeye aaliu lxusuuni dhufaysyada koodii saddexaad wey wa aakhiruhaa iyo kii ugu dambeeyey fii shatri annataati qaybta nataat la yidhaahdo saddexdeedii xisni saddexdii dhufayso kii ugu dambeeye wey kaasay iskugu tageen halkaasay yani isku urursadeen weyaan ama almuslimuuna muslimiintii ma ayan ka harine fafaraduu calayhim alxisaara fafaraduu calayhim waxay ku soo rogeen yuhuuddii alxisaara go'doomin iyo hareerayn ayay ku soo rogeen ilaa go'doominta saddex maalmood ayay daa'imeen ayaguna ay dul fadhiyeen oo meel walbaba ay ka xireen weye wa fi lyowmi araabici markii saddexdii maalmood ay dhammaatay maalinkii afraad yuudalla yahuudiyun nin yuhuudi ah ayaa wuxuu tusay dadkii muslimiinta ahaa calaa jadaawila maa'in biyo kanaaladood ama keliyaal awa leeyihiin ayuu tusay oo kaana ahaa jadaawishaasi yastaqii minha alyahuudu yahuuddu ay biyaha ka cabi jirtay ayuu tusay nin yahuudiya ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi yaa abalqaasim innaka low aqamta shahra maa baalu haddaad dil xisaar ku hayso oo aad hareerayso go'doomiso xataa dhag u dhigma waxba lama aha sababtu waa maxay ina lahum sharaaban wacuyuunan taxta alardi yakhrujuuna billeyli wayashrabuuna minha waxay leeyihiin biyay haystaan jadaawishaa iyo keliyaashaa socdo kanaaladaas baa u furan oo dhulka hoostiisa uga imaanayo halkaasay ka yimaadaan habeenkii markii la gaaray biyahooda dhaansadaanay waxay cabi karaan cabaanay isdiyaariyaan uma yarjicuuna ilaa qalcatihim markaasay dhufooskooda habeenkii u noqdaan maalinnimadii fayamtanicuuna minka markaas iska kaa difaacaan awood uma helaysid bil kaamil haddaa xisaar ku hayso dad biyahooda iyo raashinkooda waxay haystaan weyaan sidaa darteed waxba kama qaadi karaysid wey arrintaa markii ninka yuhuudiga uu nebiga u sheegay faqatacaha almuslimuuna canhum faqatacahaa jadaawishii iyo keliyaashii soo gelaya togagii biyaha ahaa waxa gooyey almuslimuuna baa canhum yuhuuddii xaggooda ka goysay wey marka waxay cabaan ma haysan haddii biyihii laga gooyey waxay ku khasban yihin marka inay dagaalamaan waxay cabaan ma haystaan meesha kuma sii jiri karaan biyihii baa laga gooyey leanna biyaha waa noloshii oo dhan wey waxay cabi lahaayeen waxay cunnada ku karsan lahaayeen waxay ku qubaysan lahaayeen wax walba noloshii oo dhan wey biyihii marka laga gooyey nolol nooma harin bay yidhaahdeen markaasay fakharajuu soo baxeen yahuudii wa qaataluu markaasay dagaalameen muslimiintii la dirireen qitaalan shadiidan dagaal aad u adag oo aad u daran ayay muslimiintii la dagaalameen weyaan uma nhazamuu dagaalka iskama celin karin way jabeen yahuuddii way jabeen oo hasiima ku dhacday muslimiintii baa ka adkaatay markaasay qalcadii qalcatu zubayr ayay haddana ka insixaabeen ka baxeen waxayna aadeen ila shatri shibqi qaybtii dhammayd oo qaybtii nataat ahayd saddexda dhufayso aad adag lahayd waa ka wada baxeen waa laga saareen qaybtii labaad bay marka tageen oo ahayd shadri shiqii la yidhahdo qaybta shiqii la yidhaahdo ayay halkaasay tageen kolkaasay wataxasanuu halkaas ayay dhufays ka dhigteen bixisni ubay yacni shiqigana waxaa ku yiilay laba qalcadood unbaa ku tiilay laba xisni baa ku yiilay qaybta shiqi la yidhaahdo midka koobaad waxaa la yidhahda xisni ubay ka labaadna xisni nazaara la yidhaahda marka waxay ku hormareen xisni ubay bay ku hormareen halkaas iskugu tageen weyaan ayadiiba marka muslimiinta uga daba tageen fatxu shiqi qaybta shiqi la yidhaahdaa furashadeedii la furto ayuu halkana marka musanifka noogu sheegi wey watabicahum muslimuna muslimiintii baa raaca yuhuuddii bay ka daba tageen xataa xasaruuhum ilaa ay go'doomiyaan ama ay hareereeyaanoo xisnu ubayi ay ku hareereeyaan dhufayska ay galeen ayay ku hareereeyeen weyaan kolkaasay fakharajuu way soo baxeen yuhuudii markii la go'doomiyey mustacidiina ayagoo diyaar u ah liashaddi alqitaali ayagoo isku diyaar garaynayo liashaddi alqitaali dagaalkan ugu daran ayagoo isku diyaarinayo wa baraza marka waxaa soo baxay axadu abtaalihim geesiyaashoodii mid ka midihii yuhuudii ayaa soo baxay yatlubu almubaarasata isaga oo doonayo oo dadkii weydiisanaya almubaarasa in loo soo baxo bal muslimiintii nin baan ahay balcad iisoo baxa ayuu usoo baxa mubaarasuu soo sameeyey markuu sameeyey mubaarasadii u soo baxay faqutila ninkii waa la dilay uma baraza aakharu mid kale ayaa soo baxay oo u soo baxay dagaal in qof kale la dagaalamo faqutila hadana yuhuudkii labaad waa la dilay atalahu abu dujaana yani saxaabiga abu dujaana la yidhaahdo samaak ibnu kharasha saxaabigaas samaak la yidhaahdo ayaa abu dujaana kunyadiisa la yidhaahdo ayaa dilay ninkaasi weeyaan alansaariyu samaagii ansaariga ahaa ayaa dilay oo abu dujaana wey falama qatalahu abu dujaana markuu yahuudkii ou dilay kama uusan harine asraca wuxuu u dhufayskii ay ku jireen xisni ubay inuu jiiro ayuu isku dayay markiiba u degdegay asaga iyo dad la jiro muslimiintii ah wey waqtaxama macahu waxaa raacay oo la jiira dhufayskii la galay almuslimuuna muslimiintii baa raaceen dad muslimiina baa raacay markaasay meeshii dhufayska ugu galeen xisna ubayi wey markii meeshii ay jiireenay gudihii galeen fajara alqitaalu dagaal ayaa socday daakhila alqalcati xisnigii ama dhufayskii dhexdiisii ayuu saacatan muddo uu socday wey in muddaabaa dagaal meesha ka dhex socday wey uma fara alyahuudu yahuuddii way carareen oo xusni ubay bay ka carareen ila alxusni aani dhufayskii labaade haddana galeen ila qaybtaanba laba keliya bay lahayd kii koobaad waa ka soo baxeen ubaya waxay soo dhufayska nazaar la yidhaahdo bay haddana u wareegeenoo halkaasay aadeen wa huwa aakhiru lxisnayni labadii dhufayskoodii ugu dambeeye wey fii hada shatri qaybtan oo qaybtii labaad ah yacnii dhufayskii ugu dambeeyey weeyaan midkii hadda galeen wey markii ubay laga saaray xisna ubay dhufayska laga saaray muslimiintii way yimaadeeno wax alla wixii yaallabay ka qaateen marka waanima muslimuuna muslimiintii way haniimaysteen fii xusni ubayin xisna ubay bay haniimo ka heleen waxay ka haniimaysteenoo ka heleen asaaan kaiira alaabo fara badan ayay ka heleen wa mataacan alaab badan bay ka heleen wa hanaman ari bay ka heleen wa tacaaman raashinna way ka heleen waxaasoo dhan bay ka heleen xisnigii koowaad markii la soo dhaafay kii labaad bay ku jiraan oo qaybta shiqi ka mid ah uma taqadamuu muslimiintii horay bay u socdeen oo waxay aadeen cadowgoodii bay aadeen waxaasaruu markaasay haddana go'doomiyeen oy hareereeyeen xisna anazaari xisnigii ama dhufayskii labaad ee qaybta shiqi la yidhaahdaahi ku jiray kiisii labaad ah ayay hareereeyeen wa kaana xisnigaasna wuxuu ahaayo ku yiilay calaa ra'si jabalin buur korkeed bay halkaa qalcadda ka dhisteen weyaan oo laa sabiila ilayhi laa sabiila yani waddo aysan u ahaanin ilayhi ay ilaa wusuulihi gaaritaankiisa la gaarana waddaba aysan u ahaanin yani cid gaari kartaa aynan jirin markay halkaas meesha aad u sarrayso buur korkeedna ay ka dhisteen qalcadna ay tahay ay oo cid gaari karta la arag halkaas markay iskugu tageen musanifku wuxuu leeyahy waqad tamanaca ahluhu ashadda tamanuci waqad tamanaca wuu isdifaacay ahluhu xisnigaas dadkiisii ashadda tamanuci difaackan ugu darnaanshaha badan ayay isdifaaceen xisaar baa lagu sameeyey waxa weye markii iyaguna difaac adag bay galeen aad bay isku difaaceen wey wa kaanuu marka yuhuuddii waxay ahaayeen calaa shibhi lyaqiin yani yaqiin iyo hubaal ay hubaan n wax yaqiin u eg oo kale ayay aaminsanaayeen biana almuslimiina muslimiintii laa yastatiicuuna iqtixaamahu inaynan awoodi karaynin jiiridda kan inay soo jiiraan maadaama meel sare uu ku yaallo inaysan muslimiintu soo jiiri karaynin ayay iska aamineen si yani arrin maaragtay yaqiin u dhow oo kale ay la mid noqoto muslimiinta inaysa soo gaari karaynin bay ictiqaadiyeen weyn wa kaanuu waxay ahaayeen calaa shibhi yaqiinin yaqiin wax u eg korkeed kuwa ku sugan bay ahaadeen lianna almuslimiina muslimiintii laa yastadiicuuna iqtixaamahu inay soo jiiraan inayna awoodi karaynin kuwa yaqiiniyey ayay ahaayeen sidaa darteed yay aqaamuu yani meeshiibay ku nagaadeen fiihi xisnigan oo xisni nazaar la yidhaahdo yay maca adaraari waannisaai dumarkii iyo caruurtii ayay kula nagaadeen maca daraari caruurtii la jirkoodii iyo wanisaai dumarkii ayay la nagaadeen awal xusuunta intay dagaalka ku jiraan dumarka iyo xisniga kale geen jireen halkaasay sii geen jireen dhufays kale geen jireen laakiin kan maadaama ay yaqiinsan yihiin inayna muslimiinta soo gaari karaynin bay dumarkii iyo carruurtiiba meesha wada keensadeen weeyaan marka markay halkaa keeneenna waqaawamuu yacni way ka hortageen muslimiintii oo way isdifaaceen ashadd almuqaawama difaac midka ugu darnaanshaha badan iyo ka hortag midka ugu darnaanshaha badan ayay isdifaaceen ka hortageen ramyan ganid maxay isku difaacayaan ay kaga hortagayaan muslimiintii ramyan ganid binabli fallaarta dadka lagu gano muslimiintii iyo walxijaarati ramyan bilxijaara dhagxaanta oo dadka lagu soo tuuro maadaama muslimiintii meel hoose ay joogaan dhagax ay ku soo tuuraan halkaa markay marayaan fanasaba lmuslimuuna muslimiinta meesha ma fuuli karaan hadday fuulaanna waxaa markiiba waa la dilaya fa nasaba waxay joojiyeen oy istaajiyeen almuslimuuna muslimiintii waxay oogeen almanjaniiqa bahal manjaniiq la yidhaahdo ayay muslimiintii sameeyeen manjaniiqa marka waxaa la yidhaahdaa yani waa aala qadiima waxyaalihii hore waagii hore aala adiima oo min aalaat xisaar la yidhaahda markii dadka xisaar la geliyo oo meesha ay ka bixi waayaan yani hubka looga saaro meeshaas hubka looga saaro buu ahaan jiray waxay ahayd dhagxaan waaweyn ayaa geedaha mid kamida ah inta lagu xiro baa lagu tuuraya dhagax weyna lagu tuuraya markaasuu sida u ordayabu xismigii korkiisa ka soo dhacaya dhagaxi weynaa aaladaasa qoryaha waaweyn baa lagu tuuraa marka waxyaalaha maaragta buuraha dadka ku jiroo kale looga saaro hadda hoobiyaha ay dhahaanoo kale iyo buu la mid yahay kale u marka aala qadiimay ahayd waxay yidhaahdaan wa aalatun qadiimatun min aalaati alxisaan kaanat turma biha xijaaratun aqiilatun cala alaswaari fatahdimuha suurka iyo markay darbiyada waaweyn dhistaan ay buuraha dhex galaan dhagxaantaa waaweynoo lagu tuuro oo looga saara bay ahayd marka aaladay u rakibayaan markii la rakibo yani sida fargalkaoo kale wax lagu tuuro oo kale bay ku tuurayaan markaasaa dhagaxaas halkaasu ku soo dhacaya markii manjaniiqii muslimiinta ay arkeen inay tuurayaan yuhuudii fawaqaca fii quluubihim arucbu fawaqaca waxaa dhacay alrucbu argagaxii ayaa fii quluubihim laabahoodii dhexdoodii galay qalbigiibaa looga yimid argagax baa durbadiiba galay wy waharabuu yani xisnigii ay islahaayeen iyo dhufayskii kama baxaysaan ay islahaayeen waharabuu way carareen oo way baxsadeen ilaa shidri lkutayba qaybtii saddexaad oo kutaybo la dhihi jiray ayay aadeen kutaybana waxaa soo sheegnay saddex cisni inay ku taallo ayadana waa halkii qayba u hartay wey labadii qayboodoo dhan waa laga soo saaray wey duuna an yucaanuu ayagoo aanan sheeganin shiddatan shiddada oo tudkaru la sheego dhibaato la sheega iyadoo ayan gaarin ayay ka baxeen wey saasaa loo jeeda wawajada almuslimuuna muslimiintii waxay heleen hanaa'ima xoolo haniimo fara badan bay heleen fiiha hanaaimtaas waxaa ka awaaniyu weelal baa ka mid ahaa oo min nuxaasin birtan maarta la yidhahda ka samaysan wa fakhaarin dhariyo waaweyn ashuumo waaweyn baa ka mid ahaa marka fakhaarkana waxaa la yidhahdaa waa weelasha laga sameeyo dhooba la dubay laga sameeyo weeyaan yacni awaanin tusnacu min adtiini wa tuxraqu baa la yidhaahdaa waa dhoobada laga sameeye dhooba la dubay ayaa laga sameeye sida cashuurka iyo baalka la yidhaahdo oo kale yacni dheriga iyo kuwaasoo kale baa loo jeedaa markay heleen de waxbay ku karsan jireen weelashaas ama nuxaas ha noqdo ama maaragtay dhoobaha laga sameeye waxbay yuhuudda ku karsan jireen markaasu faqaala rasuululahi sal alay wasalam nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii iqsiluuhaa dhaqa weelashaa iska dhaqa wadbaquu fiiha waxna ku karsada ku karsada laakiin bishardi marka hore waa inaad marka lama odhanayo weelkan yahuud iyo nasraani baa ku karsan jiraye waa tuuraya lama odhanayo waa lagu intifaacaya waa la laakiin bishardi waa iska dhaqdo maxaa yeelay waxay ku karsan jireen de khamradiibay ku shubanayaan weelashii khansiirkiibay ku karsanayaan wax alla waxay rabaanay ku samaystaan marka inaad iska dhaqdo oo markaa weelka aad ku intifaacdo baa lagaa rabaa weye halkaana waxa weeye qaybtii oo shiqii labadii xusni ay lahaayeen xusn ubayi iyo xusn nazaar ayaa laga soo saaray qaybtii saddexaad bay galeenoo kutayba la dhihi jiray marka musanifka noo sheegayo leeyahay fatxu lkutayba kutayba furitaankeedii muslimiintu ay furteen wa wataqadama almuslimuuna muslimiintii horaybay u socdeenoo way aadeen ilaa xusni alqamuusi lanna saddex dhufays baa qaybta kutaybe layidhaa ku tiilay alqamuus iyo alwatiix iyo asulaali saddexdaas bay ahayn kay galeen hadda waxa weye qamuus bay galeen muslimiintii baa uga daba tegey marka wataqadama almuslimuuna ilaa xusni qamuus waxay aadeen xusniga qamuus la wali xusuuni lkutayba xusnigaasna muxuu ahaa wali xusuuni lkutayba kutayba dhufayshadeedii kii u horreeye buu ahaa faxasaruuhum way hareereeyeen wayna go'doomiyeen yman w iiina yman afar iyo toban maalmood oo laba usbuuca ama se labaatan maalmood waa shaku raawiw ma labaatan bay xisaarku saarnaa iyo hareerayntu mise aarbay saarnayd yani intaas ayay go'doomiyeen uma yuqaalu markaa kadib waxaa la yidhaahdaa ina alyahuuda talabu lamaana markay arkeen in kii ugu dambeeyey ay ku jiraan ayay marka waxay yidhahdaan ma dagaalami karno waa isdhiibeen marka uma yuqaalu waxaa la yidhaahdaa oo kutub tasiirka ay qoraan ina alyahuuda yahuudii muwaajaha iyo ma samayn muqaawamo dambe alabuu waxay muslimiintii ka dooneen ay ka dalbeen alamaana in la badbaadiyo la ammaangeliye bay dalbeen wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa ina almuslimiina muslimiintii fataxuu way furteen alxisna xisna alqamuus ammaan markay halkaa joogeen ammaan ma aysan dalbine kabacdi bay dalbeen markii laga saaray kadib bay dalbeen ay ammaanka raadiyeen ee muslimiintii baa uga saara wey marka canwatan waxaa la yidhaahdaa wa akhdu shayi qasra shayga oo qahri aad ah ku qabato baa la yidhaahdaa canwada la yidhaahdaa wey marka xoog bay uga saareen weyaan wa fara alyahuudu yahuuddii markii xisnulqabuus laga saaray way carareen ila alxisnayn albaaqiyayni labadii dhufaysu hartay ayay aadeen waa kuwe labadaa dhufays wa alwatiixi iyo asulaalin labadaasay aadeen xusn lwatiix iyo xusn sulaalin labadaas u wareegeen wey falammaa saara ilayhimaa almuslimuuna markay muslimiintii aadeen labadii dhufaysoo dambe oo ayagu ay isku ururiyeen maxay u aadeen liyuxaasiruuhumaa inay hareereeyaan oy go'doomiyaan markay muslimiintii halka usoo dhaqaaqeen labadii u hartay inay ku go'doomiyaan bay alaba alyahuudu yahuuddii markaas ay doontay iyo ka dalabtay muslimiintii alamaana badbaado in la siiyo la ammaangeliyo markaasay dalbeen weyaan maxay marka ammaanka ay shuruudda ay ogolaadeen waa maxay in la ammaangeliyo maxaa lagu ammaangelinayaa calaa an yakhrujuu inay baxaan min khaybara magaalada khaybar la yidhaha inay ka guuraan iyo wa araadiiha dhulkeedaba inay ka tagaan dhulka khaybar ay leedahay inay ka guuraan binisaaihim maca nisaaihim dumarkoodii ayagoo wato iyo wadaraariihim ilmahoodii ayagoo wato inay ilmahooda loo ogolaadayo dumarkoodii ay khaybarna ka guuraan iyo dhulkoodan dhanba ay ka guuraan facaahadahu nabigu waa kula heshiiyey calaa dalika arrinkaas inay khaybar ka guuraan nabiga waa kula heshiiye waa ka aqbalay wasamaxa lahum wuxuuna u ogolaaday bian ya'khuduu inay qaataan min alamwaali xoolahoodii ay lahaayeen inay ka qaataan maa xamalat rikaabuhum waxa ay awrtoodu qaaddo ayaa loo ogolaaday nin walba baratigiisi intuu ka buuxsan karo alaabta ou lahaa iyo xoolihiis wuxuu qaadan kara ha qaato laakiin waxbaa laga reebay ila asafraaa walbaydaa iyo wlquraaca wlxalqa intaasaa laga reebay ila safraa yani safraa midii yani guduudnayd ama maarataymaaratay cawlka ahayd midabka asfarka la yidhaahda ahayd iyo wlbaydaaa caddeed marka asafraa waxaa loo jeedaa ay dahab walfida wey asafraa wax midka midab kale waa dahabka wey dahabka ma qaadan kartaa wlbaydaa'ana waa qarinkii weye yani ma qaadan kartaan wey fidadii baa loo jeeda aldahab walfida waa ka tegaysaan ma qaadan kartaan xoolahaas iyo wlkuraaca fardihii iyo walxalqata hubkiiba ma qaadan kartaan awrtiina waa qaadan kartaan laakiin fardana laydinma ogola hubna laydinma ogola dahabkii iyo qalinkiina ma qaadan kartaan weyaan marka alkuraaca waxaa loo jeeda ay alkhayl waa fardihii wey asilaaxa baa loo jeeda waa hubkii weeye shiikha kuu fasira waxaa kaloo shardi lagula galay watabra'u minhum yuhuuddii way ka bari noqoni adimmatu ballantii iyo cahdigii beri bay ka noqonaysaa inkatamuu shayan hadday wax qariyaan wax cahdi ah iyo ballan oo ayaga iyo jiro oo ah hadday dahabkii qariyaan ama fidadii qariyaan ama hubkii qariyaan ama fardihii ay qarsadaan ama fardihii ay qariyaan wax ahdi ah iyo ballan muslimiintii ayaga dhexdooda yaalla ma jiro bimacnaa marka nimanka ugu waaweyna waxay ballan qaadeen haddaanu wax qarinnana muxuu xukunkiinna noqonaya markii la yidhi hana la dheheen haddaan wax qarinna hana la laayo uma sallamuu alxusuuna alaaata saddexdii dhufays oo maaragtay kutayba qaybta la yidhaahdo ku tiilay ayay sallimeen oy dhiibeen yani markii la yidhaahdo sallamu lxusuuna alaaa kii hore intay ku jireen bay ammaanka dalbeen markaasay wada dhiibeen saddexdii way noqone haddiise qiilkii dambe aanu qabanno oo ahaa xisnigii hore oo la dhihi jiray alqamuus xoog baa looga soo saaray labadii hartay ayay markaasi dhiibeen weyaan aw ilxisnayni ama labadii hartay bay dhiibeen markay sallimeenna fahanima almuslimuuna muslimiintii waxay ka hanimaysteenoo ka heleen mi'ata dircin boqol cambuurbireed oo lagu dagaalamo way ka heleen wa arbaca mi'ati sayfin afar boqoloo seef oo lagu dagaalamana way ka heleen wa alfa rumxin kun waranna way ka heleen wa khamsa mi'ati qawsin carabiya an boqol oo qaanso oo midka ay carabtu samayso qaansada carabtu ay samayso ahna way ka heleen weyaan waxay kaloo ka heleen wasuxufan warqado oo min atawraati kitaabkii tawraada ka mid ah oo actowha ayagu ay siiyeen yuhuudii suxuftaasi liman talabahaa qofkii ayay ka dalbado oo saxaabada qofkii dalbado yidhi war aniga isiiya waa siinaya tawraadda marka intaasna haniime ahaana muslimiinta uga heleen weyaan waqadara bilcahdi ballantii waxaa ka baxay oo buriyey kinaanatu ibnu abi lxuqayqi wa akhuuhu ninka yani la yidhaahdo kinaanat ibnu abi lxuqayq oo eh, nimankan yuhuudda madaxdoodii ka mid ahaa iyo wa akhuuhu walaalkii ayaa ballantii ka baxay say uga baxeen ila inays waxba qarin baa ballanku ahaa hadday wax qariyaanna in la dilo markaasaa faayabaa waxay qariyeen kaiiran in badano min aldahabi waalfidati waaljawaahir dahabkii iyo qalinkii iyo jawaahirtii waxyaalo badanoo lulu ahoo alaxjaar alkariima la jawaahirtaas dhagxaanta warwanaagsan waxaasoo dhan bay qariyeen fa bari'at minhum adimma markaasa waxaa ka beri noqotay ballantii ka beri noqotay ballan ma jiro haddayba wax qariyeen oy cadaatay inay qariyeenoo la baaray ballantii marka waa burtay wax ballanoo ayagii muslimiinta ka dhaxeeya ma jiro waqutila marka labadoodii waa la dilay liqadratihimaa ballanfuryadoodii ee ballankii ay ka baxeen daraaddeed baa labadaas nin isu dhalatay oo yuhuudda madaxdeedii ka mid ahaa loo dilay walidaalika waxaa la yidhaahdaa nin yuhuuda ayaa sheegay xoolahoodii way qariyeen markii ninka yuhuudka la weydiiyo wuxuu yidhi waxaan arki jiroori kinaana ninka la yidhaahdo dheertaas isagoo subax walba iyo galab walba u wareego meeluu wax ku qariyo ku aasay ayuu wareegi jiray markaasaa la soo qabtay markaasaa sheegli waa beentiis buu yidhi waxba kama jiraan markaasaa muslimiintii loo diray meelihii baa la qoday waxaa laga soo helay kiisas wada dahaba ah, oo tiro badan meesha ku aasay baa la soo helay sidaasaa markii dambe qadriga marka loogu xukumay markaasaa marka ayagiina sidaa loo dilay weya wa kaana safiyatu bintu xuyay ibni akhtubin gabadha safiye la yidhaahdo oo xuyay ibnu akhtub ninkii bani nadiir madaxda u ahaa oo dhalay oo quraydo lagu dili jiraad ogtihiin axsaabtii qaswatulaxsaab ninkii ka soo shaqeeyey ahaa ayaa yacni gabadhii ou dhalo safiya ahayd baa waxay ahayd taxta kinaanata ninkan kinaanata ibni abilxuqayq xaaskiisii bay ahayd isagaa qabi jira markaasaa fa jucilat fi sabyi waxaa la yeelay dadkii lasoo qafaashay ka mid noqotay safiya safiya marka dadkii lasoo qafaashay ayay ka mid noqotay safiya waa ummulmu'miniin ay noqon doontaa nabiyulaahi moxamed aanu guursan doono waa arki doona sheikha ka warrami doono weyaan marka ayada dadkii lasoo qafaashay bay ka mid noqotay weyaan odagaas la dilay baana qabi jiray oo maaragtay eh, yuhuudda madaxdeedii ahaa baa qabi jiray wa balaqa wuxuu leeyahay marka qatla halkaas xusuuntii oo dhan in laga qaaday yuhuuddii ay jabeen ammaanna la siiyey xoolaha inay magaalada guuraan inay beledka khaybara ka guuraanna balan lagu galay ayaa inay guuraan baa marka dhiman tiiba marka noo sheegi doonaa ikhtirax kale la imaan doonaan oy keeni doonaan qatla alfariiqayni labada kooxood intii dagaalladaa socdeen dadka intay iska dileen ayaa laga warramaya muslimiinta imsaa laga dilay yuhuuddana imisaa laga dilay oo ka dhimatay labada dhinacba yacni labada fariiq oo muslimiinta yahuudiya kuwii dadkii ka dhintay oo laga dilay ayuu halkan noogu caqiday wa balaqa cadadu lqatlaa dadka la dilay tiradoodu waxay gaartaa min alyahuudi yahuudna laga dilay qatiila saddex iyo sagaashan nin ayaa laga dilay oo qaswadaas looga dilay weeyaan baa kaga dhimatay wa ama almuslimuuna muslimiintiina ayaguna waxaa laga dilay faqiila waxaa la yidhaahdaa baa laga dilay waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa baa laga dilay waqiila baa laga dilay adiga ugu badnaan iyo toban ka soo qabo ayaa ka dhimatay ama ka yarbaa ka dhimatay weyaan marka yuhuudi marka meeshaas jab weyna ka soo gaaray hantidoodii dhulkoodii kulli waa lala wareega muslimiintaa la wareegtay intaasoo qofna meesha way kaga dhimatay weyaan quduumu muhaajiri alxabasha wa abi hurayra wa abani bni saciidin halkan musanifku wuxuu noogu sheegi dadkii xabashada ku maqnaa ardulxabasha ku maqnaa oo muhaajiriinta ahaa inay markii uu nebigu warqadda u qoray melika najaashi ahaa waxaanu soo aragnay in ninka la yidhaahdo camar ibnu umayat damri nebiga uu kitaabkii warqadda ugu dhiibay ou la soo diray saxaabadii laba doomood uu soo saaray najaashi oo dhulkoodii uu u soo diray baan hore u soo aragnay marka markii saxaabadii madiine yimaadeen in badan oo ka midi ilaa nin oo saxaabadii ka oo jacfar ibn abi aalib uu ka mid yahay abu muusa alashcari uu ka mid yahay ma ayan istaagine isla markiiba nebiga khaybar bay u soo aadeen nebigo khaybar ku maqan bay madiine yimaadeen markaasay khaybar nebigu u soo aadeen ugu yimaadeen markaasaa haniimadii khaybar ayaga wax laga siiyey weyaan taasuu marka shiikhu nooga warramay quduumu muhaajiri xabasha xabasho dadkii u hijrooday imaatankoodii iyo wa abi hurayra abi hurayra imaatankiisii iyo wa abaan ibni saciidin abaan ibnu saciid isaga waxaa loo diro sariya loo diray oo ciidan baa loo diray ciidankiisiibuu markuu soo dhammaystibu haddana asaga soo aaday abu hurayrana intuu nebigu soo maqnaabuu soo islaamay marka kabacdi baa loo soo aado nebigiis xaggiisa qaybar uu u soo arintaas cunwaankan maarata musanifka noogu caqiday walamaa rajaca muhaajiru lxabasha walamaa rajaca markii ay soo noqdeen muhaajiru lxabasha xabasho dadkii u hijrooday markay soo noqdeenoo maca camar ibni umayat damri saxaabigaas camar ibni umayat adamri la yidhaahda ay la soo laabteen camarkaasoo ahaa xaamilu kitaabi rasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii warqadiisii kitaabka uu najaashi u qoray ila najaashi najaashi u qoray ninkii siday ahaa markii ay la soo naabteen oo ay halkani iyo madiine la yimaadeen ittajaha waxay u jihaysteen aadeen daa'ifatun qayb oo minhum muhaajiriintii xabasho u hijrootay ka midoo hadda madiine yimid qaar ka midihii ayaa waxay aadeen ilaa khaybara meesha khaybar la yidhaahda bay aadeen oo ka daba tageen wahum dadkaasi khaybar aaday rajulan iyo nin ayay ahaayeen weyaan fiihim waxaa ka mid ahaayo dhexdooda ku jiray jacfar ibn abi aalibin jacfar ibn abi aalib baa ka mid ahaa wa abu muusa alashcariyi radi allahu canhum ajmaciin abu muusa alashcarina waa ka mid ahaa dhammaantood allah ka raadinooday abu muusa markii uu soo islaamay yman buu ahaa markuu yaman ka soo islaamay oo dad badan inuu nebiga uu soo aadan raba isaga iyo konton kontameeye qof oo soo islaameen bay maaragtay doon raaceen doontii ay raaceen baa la goosatay itijaahii dhammaa ka dhum markaasee dhulka xabashada ay aadeen meeshay dhankan ay jiddo iyo halkaa soo aadi lahaayeen bay dhankaa aadeen markay xabashadii tageen bay waxay arkeen jacfar heleen oo markaas ardulxabashi joogo markaasay u sheegeen boqorkan inuu soo dhoweeyey ayagoon marka saas muhaajiriinta uga mid noqdeen weyan oo xabasho uu hijrooday laakiin doon meesha geysaye ayagu qasad dadkii qoraysh lagu dhibay oo ka cararay ka ma ahayn maka lagu dhibay qorayshta ahayoo cararay ka ma ayaan ahayn weyan marka laakiin dadkii soo noqday buu ka mid ahaayo soo raacay nebigana khaybar ugu tegay wey fawaafuu rasuul lahi sal l wasalam nebiga ayay ugu tageen ay maaragtay xiina fataxa khaybar markuu khaybar furtay bay nebiga khaybar ugu tageen wy waxayna tageen weliba wa qabla an yaqsimahaa intuusan haniimadii qaybinin ka hor ay nebiga khaybar ugu tageen kaas saxaabada ka mid ah markay u tageen faqabala sal allahu calayh waali nabiga waa uu dhunkaday jacfaran jacfar buu dhunkaday jacfar bn abi aalib ayuu shumiyey wa qaala wuxuu yidhi farax dartii buu la dhunkaday weeyaan wa qaala markaasuu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa adrii anigu ma garanayo ma ogi biayihimaa teebaa labadaan arimo teedeebaa afraxu farax badan midda ii faraxa badan ma garanayo bifatxi khaybara khaybar in la ii furo aniga aan maarata yuhuuddii ka adkaaday am biquduumi jacfarin ama jacfar imaatankiisa oo ilaahay soo nabad celiyey labadaas midda ii farax badan ma garanaya buu leey aad buu farax ugu farxay saxaabadaa soo noqotay jacfar u yimid ayuu rasuulku ku farxay weye lama asama khaybara yani walama qasama markuu qaybiyey khaybara ay hana'ima khaybar khaybar haniimadeeda markuu qaybiyey bow acطaahum nebiga wuxuu siiyey min alhaniimati haniimadiibuu ayaga wax ka siiyey kaa saxaabadaah meesha ugu yimid wuu ka qaybgeliyey maxaa yeele markii laga soo baxay waad ogeydeen khaybar markuu soo aadayay yani dadka haniimada leh waxay ahaayeen keliya dadka xudaybiya ka qaybgalay xudaybiya dadkii ka qaybgeli dadkan hadda xabasho ka yimidna xudaybiya kama qaybgelin laakiin ayaga waa la siiyey maadaama muhaajiriin ay ahaayeen halka ay ka yimaadeen ayuu nebigu maarata ka qaybgeliyey waammaa baqiyatu muhaajiri lxabasha xabasho dadkii u hijrooday oo hadda madiine yimid intoodii soo harta ka markii laga reebo fadahabuu waxay aadeen maca nisaa'ihim dumarkoodii wa daraariihim ayagoo caruurtoodii iyo dumarkoodii la jiro ayay ila almadiinati ra'san madiinay toos u aadeen laakiin dadkan kale nabigay toos usoo aadeen salawatullahi wasalaamu calayh sidaa darteed kuwii maarata madiine ardalxabasha ka yimid ee madiine iska aaday haniimada lagama qayb gelina ah iyagana weeyaan wwaafaahu ayضa nabiga waxaa u yimid bikhaybara khaybar waxaa ugu yimid bacda an tamma alfatxu markay furashadii dhammaystirmatay dabadeed oo yuhuuddii laga adkaaday ayaa nabiga waxaa u yimid abu hurayra u yimid radi allahu abu hurayra allah ka raadi noqdee ayaa nabiga khaybar ugu tegey wa abu hurayrana wuxuu ahaa qad jaa mid yimid ila lmadiinati madiine mid yimid buu ahaa bacda khuruujihi sal allahu calayh waali wasalam ilaa khaybara markuu nebigu khaybar aaday dabadeed nebigoo maqan buu madiine yimid maarata madiine yimid abu hurayra aslama markaasuu islaamay lanna abu hurayra min qabiilati dows buu ka mid ahaa marka dadka meelahaas dego ahaaye markuu madiine yimid buu soo islaamay wy uma sta'dana markaasuu idan weydiistay inuu nebigii iyo saxaabadihiisi khaybar uga daba tago wa kharaja ilaa khaybar markaasuu khaybar aaday markuu idankii helay ayuu khaybar aaday weye asagana markuu tegey maadaama nin haddabuu soo islaamay uu yahay fa actaahu rasuulu llahi sal min haniimati khaybara khaybar haniimadeediibuu wax ka siiyey abu hurayrana dadkii wax ka qaato u ahaa wawafaahu nabiga waxaa u yimid bacda alfatxi aydan sidoo kale markii furashadii ee khaybar la furtay dabadeed waxaa u yimid abbaan ibnu saciidin saxaabiga abbaan ibnu saciid la yidhaahdo awalna wuxuu ahaa nebigaa diray oo wuxuu u diray najdi dhulka la yidhaahdo ayuu ciidan inta u diro yidhi halkaas dadka alcaraabta reer najdiga ah hala soo edbiyo u diray wey sariic waqad kharaj wa kaana wuxuu ahaa qad kharaja mid baxay bisariyatin ciidan buu la baxay ilaa najdin buu u aaday hadda ka hor falammaa qadaa muhimmatahu dhantiisii markii uu soo dhammaystay yuu siinin abaan ibnu saciid iyo weli asxaabihii dadkii soo raacayba min haniimati khaybar ayaga lagama qaybgelin haniimadii khaybar waxba lagama siinin w qismatu khaybara khaybar marka qaybinteedii haniimadeedii qaabkii loo qaybiyey yuu halkaa shiikhu noogu sheegi khaybar see loo qaybsaday haniimadeedii sidee nabigu u qaybiyey tiibuu noo sheegaya walamaa xasala markii ay heleen alyahuudu yahuudii cala alamaani ammaanka markay heleen waa markii labaad ikhtiraaxii labaad ay keeni lahaayeen ila inay guuraan baad ballantu tahay oo nin walbaaba xoolihiisa intuu ka qaadan karo rati intii u qaado ou la baxo ayaa ballanku ahaa walamma xasala alyahuudu yahuudii markii ay heleen cala alamaani ammaankii markay heleen bay jaa'uu waxay la yimaadeen biikhtiraaxin jadiidin soo jeedin cusub tala cusub bay la yimaadeen ikhtirac cusubay keeneen qabla an yutima jalaa'uhum inta uusan rabitaankoodii iyo guuristoodii uusan dhammaystirmin bay waxay keeneen talabay nebiga ula yimaadeen wa qaaluu markaas waxay ku yidhaahdeen yaa muxamadu yahuuddii baa odhanaysa muxamadow dacnaa fii haadihi alard dacnaan nadaaf oo noo daa fii haadihi alard dhulkeennaan aan joogna dhexdiiseenna daa faraha naga qaad nuslixuhaa aan hagaajinno oo dhulkii aanu ka shaqayno wanaquumu calayha aanu istaagna camalkeedii iyo shaqadeedii maxaa yidhi beero badan baa ku yiilay yani dhul maaragta wuxuu ahaa eh, mashhuur ku ah xagga timirta iyo qamxiga bahalkale qamadiga iyo caan ku ah buu ahaa sidaa darteed bay waxay yidhaahdeen annagaa beeraha naqaano ka shaqayn karne noodaa aan hagaajinna ardadii hanaga saarin maxaa yeele fa naxnu annagu aclamu kuwa ogaansho badan aqoon badan baa nahay bihaa ardadan iyo beeraheeda minkum idinka annagaa idinka aqoonsho badan wa tuctiinaa waxaanad na siinaysaa magaalada horta noo daa oo beledkeena hanaga saarin beerihii iyo kullina aan ka shaqayno laakiin wa tuctiina waxaad na siini maadaama aan shaqaynay xoolihii waxaad naga siinaysaa nisfa maa yakhruju minha min athamari wazarci nisfa maa shay nuskiibaad na siinaysaa yakhruju khaybar ka soo baxo ardadeeda dhulka khaybar beeraha miraha ay soo saaraan oo min athamari miro ah iyo wazuruuci ah beero ayaad nuskeedana siinaysaa yaani wixii mirahii soo baxo labaa loo qaybinaya qayb idinka muslimiinta qaata qaybta kalena maadaama annaga aan ka shaqaynayno nooda dhulkeennana aan iska joogno faradiya bidalika nebigu uu ku raadi noqday arrintaasi calaa an yujliyahum inuu raro minha khaybar uu ka raro ayuu ku raadi noqday mataa shaaa markuu doono haabuu idin waa idinka yeelayaa laakiin bishardi maalinkii aan rabno muslimiinta haddaan nahay inaan idinka saari karno ballanay ku galeen maalinkaa diyaar noqotaan naga saara bay yidhahdeen laakiin inta ka horraysa noo daaya nabiga marka waa ka aqbala sidaasay ku hareen fabaquu calaa dalika arintaas bay ku baaqi noqdeen sidaas bay ku jireen ilaa nabiga ilaahay oobsado abubakar markaa amiir ou noqdo laba sano u hayo ilaahay oobsado wakhtigii cumar bnukhaaab khilaafadiisii ayaa cumar maadaama nebigu uu shardiga hore ula galay ayuu yuhuudda khubfigoodii iyo shartoodii markay farabadatay ou arkay iyo cumarna maarata amarkii nebiga asagoo haysto ayuu wakhtigaa khaybar ka rabay oo dhanka iyo shaam ayay u guureen aadeen weyaan fabaqow calaa dalika sidaas bay daa'imeen baaqi ku noqdeen yani ku joogeen xataa ajlaahum ilaa uu raro cumar bnu lkhaaabi cumar bnu khaaab radi allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee khaybar uu ka rara yuhuudi xiina salakuu markii ay qaadeen oy mareen ariiqa ashari waalkhubfi markay shar iyo xumaan wadadeed markay mareen oo ila yuhuudda shar taagan wey shar iyo balaayo kale markay la yimaadeen ayuu cumar markaa dhulkii ka raroo yidhi ka dhex muslimiinta jaziira alcarabiya laga saaro wey waqasama rasuulu lahi sal l waslam hadda qismadii marka gelaya qaabkee loo qaybiyey waqasama rasuulu lahi sal la aleh wasalam nabiga wuu qaybiyey khaybara yani hanaa'ima khaybar khaybar buu wuxuu u qaybiyey haniimadii laga helay calaa sittatin waalaaiina sahman yacnii wuxuu u qaybiyey lix iyo soddon qaybood buu ka dhigay lix iyo soddon qaybood sahmi waa saami lix iyo soddon saami ayuu maarata nebiga qaniimadii horta ka dhigay weyaan kullu sahmin sahmi kasta kulligii saami kasta kulligiina wuxuu ka kooban yahay majmuucu miata sahmin halkii la mid marka yani markii aad samayso soddon iyo lix markaa boqol ku dhufataa waa meeqa waa saddex kun iyo lix boqol soo maaha saddex kun iyo lix boqoloo saami baa laga dhigay marka sidaasuu markii hore u qaydiyey saddex boqol iyo maaragtay eh, saddex kun iyo lixdan saami ayaa wuxuu sameeyey facazala minha nisfa wuxuu ka saaray facazala minha wuxuu ka saaray nebiga annisfa qayb buu ka baxshay marka nusk markii loo qaybiyo yani nusu markii la yidhaahdo maxay noqonaysaa marka saami wey anna saami bay ahayd markii laba loo qaybiyo saami ayuu nabigu ka reebay muxuu nebiga ka u reebay shiikhaaba noo sheegay facazala minha wuxuu ka saaray annisba nis buu ka saaray wa huwa nisbiguna sahlan saamin wey muxuu nabigu u saaray linawaa'ib lmuslimiina muslimiinta naasilooyinka iyo nawaa'ibka iyo musiibooyinka ku dhaco daraaddeed buu u saaray wax muslimiintu leeyihiin oo gooniya lama kaysanayo hadda laakiin markay musiibo timaado ama dad muslimiinta haas musiibo ugu dhacdo si loogu gargaaro ayaa yani maarata gooni loo saaray hal nisaa soo hara marka sami waa soo hartay sami ayaa soo hartay waqasama nisfa albaaqi nisfigii soo haro sideed iyo tobanka ayuu nebigu wuxuu u qaybiyey wa nisfigaasi aydan sidoo kale aaaa saxman weeye sideed iyo weeye ayuu wuxuu u qaybiyey cala alkhusaati dadkii duulimaadka soo galoo ciidanka aha ayuu nabigu u qaybiyey fa acطaa ninkii lugleyda ahaa ee lugta ku dagaalamayey ayuu wuxuu siiyey sahman ay sahman waaxidan hal saami baa la siiyey walilfarisi ninkii faraska ku dagaalamayana alaaata ashumin saddex saami buu nabigu siiyey saddexda saami say u kala leeyihiin sahman lahu hal saami asagaa iska leh maxaa waa nin dagaalkiibuu ka qayb galay sidii ninkii lugeynaya o kale uu yahay hal saami saasoo ku qaatay wa sahmayni lifarasihi labada saamiyoo kalena faraskiisa iska leh marka waxa loogu yani qofka faraska labada saami loo siinayo xikmooyin badan baa ku jiro marka ugu horraysa in nin walbaba ila muslimiinta ma jirin dowlad hubka u diyaariso oo mushaar siiso oo saa ciidan ku dagaalgelisa muslimiintu ma ayan qabin marka si qof walbaaba intuu u dhiirado faras oo u gato oo fardaha barri ay bataan muslimiintii waa qodob weyn qodobka labaad faraska wuxuu u baahan yahay in la calfiyo waxbuu u baahan yahay raashin lasii u baahan yahay cows loo guuro wax badan yani maarata la cinaaye u baahan yahay marka maadaama isagii faraska laftiisa kharash kusii baxayo isna sidaasaa maarata loo siiyey si uu kharashkaasi lagu kaalmaysto weya marka dadka marka qusaada ahee dagaalamayay fardooley iyo lugley bay ahaayeen fardooleydii waa imisa wuxuu leeyahay wa kaana alfawaarisu kuwa fardaha ku dagaalamaahi waxay ahaayeen miatayni laba boqol bay ahaayeen laba boqoloo ninbaa laba faras wadatay weeyaan marka laba boqol markaa saddex saami ugu dhufato ilaa saddex buu leeyahay soomaa mid asagaa iyo laba faraska ah markaa ugu dhufato wuxuu leeyahay fardoolladii lix boqolay leeyihiin lix boqolay qaateen fasaarat lahum sittatu ashumin lixdii boqol halkii saamiba waa boqolkiiba hal saami baan nidhi soo maaha marka waa lix saami wey marka waxay noqdeen fasaarat lahum waxaa u ahaata fardooleydii sittatu ashumin lix saami bay leeyihiin lixdii boqol oo boqolkiiba hal saami uu yahay waa lix saami bay qaateen fardooleydiin waalrajaalatu yacni dadkii lugleyda ahaana waxay ahaayeen alfan wa mi'atayni yacni waxay ahayeen kun iyo laba boqol ayay ahaayeen dadkii lugaynayey oo lugta ku dagaalamaya fardooleyda ahayn bay ahaayeen iyagana marka markaad yani halhal saami ugu dhufato waa soo maaha na waa saami wey marka sidaas bay fasaara lahum waxaa u ahaaday saami bay marka iyagana sidaa u yeesheen wey marka markaa ku darto kii sidaasuu marka nebigu u qaybshay salawaat ullahi wasalaamu calayh wa kaanat khaybaru khaybar waxay ahayd haniyatan mid hani ku ah ee tanaad ku abay ah ahayd bitamri watacaami xagga timirta iyo maaragtay raashinka ay caan ku ahayd hani ku ahaydee lagu yaqiinay qaalat caaishatu caaisha baa waxay tiri radi allahu canha sida imaamu lbukhaari fii saxiixi ku warinayo lammaa futixat khaybar markii khaybar la furtay lammaa futixat khaybaru khaybar markii la furtay bay waxay tidhi qulnaa waxaan nidhi annaga saxaabadiya alaana nashbacu min atamri mar haddii khaybar la furtay yani haddaan timir ka dhalgeyna ka hor halkaas markay muslimiintii wax heleen waradda almuhaajiruuna muhaajiriintii waxay celiyeen ilal ansaari walaalahoodii ansaarta ahaayee shalay soo dhoweeyey xoolahoodiina la qaybsaday ayay manaa'ixahum siismadoodii waxa ay siiyeen ayay u celiyeen min annakiili timirtii ah bay u celiyeen bacdamaa rajacuu markay ka soo noqdeen min khaybara khaybar markay ka soo noqdeen ila lmadiina ay yimaadeen madiine ay yimaadeen ayay haniimadooda u macnaha markay madiine muslimiinta ay maka ka yimaadeen ay soo hijroodeen muhaajiriintii ansaar waa tii xoolahoodii la qaybsadeen beerahoodii bay la wadaageen guryahoodii bay la wadaageen yani maalkoodii kaley ka qaybgeliyeen ilaa xataa qaarkood ay yidhaahdeen dumarkayga qaar aan kuu furo waa ku dhihi jire ay ka diidi jireen marka sidaa darteed maalintii khaybar ay waxheleen muslimiintii oo yuhuuddan xoolihii laga qaaday muhaajiriintiina ay waxheleen walaalahood way u daayeen beerihiinna haysta bay yidhahdeen beertii ashaara nasiisna waa idiin daynay jazaakum allahu khayran sidaasay yidhahdeen shaatun masmuuma marka riil la sumeeyey oo nebiga dartii loo sumeeyey inuu ku dhinto ayay maaragtay khiyaano u sameeyeen uu musanifku meesha noogu sheegi wabacdama caada alhuduu'u markii xasiloonidii ay soo laabatay wadahaba alkhawfu cabsidiina ay tagto dagaalkii ou dhammaaday baycaada alyahuudu yahuuddii waxay u noqdeen ilaa khubfihim xumidoodiibu u laabteen iyo wixii xumaa ay samayn jireen wa ta'aamaruu waxayna ku waxay yacni ay muxuu ahaa maleegeen oo mu'aamaro ahaan u sameeyeen calaa qatli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam dilkiisa la dilo fa ahdow markaasay hadiyad ahaan waxay u soo siiyeen nebiga fa ahdow waxay u soo hadiyeeyeen ilaa rasuuliillahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh waxay u hadiyeeyeen shaatan ri oo masmuumatan la sumeeyey inta la soo kariyey sun laga soo buuxiyey ayaa loo keenay hilibkii weyaan yayna u soo mariyeen biwaasitati imra'ati salaam ibni mishkam ninka salaam ibni mishkam la yidhaahdo xaaskiisa ayay u soo mariyeen ay yidhaahdeen u geeridaan ninkaas salaam ibni mishkam la yidhaahdo oo axadi kubaraa'ihim yuhuudda dadkoodii madaxdoodii mid ka mid ahaa xaaskiisii oo naagtiisii ah ayay u dhiibeen ay u gudbiyo nabiga u geey waqad calimat yani yahuuddu waxay ogayd oy garanaysay anna rasuul allahi sal alla alay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ama waqad calimad gabadhan oo haweentan salaam ibnu mushkin yani ninka la yidhaahda xaaska ahi waxay garanaysay iyo ogeed ay aqoon u lahayd anna rasuul allahi sal alla alay wasalam nebiga calayhi dhudhunka ama tagoogta bahalka la yidhaahdo inuu yani meesha la yidhaahdo xoolaha inuu nebigu aad u jeclaa yani xoolaha markuu hilibka cunayo hilibka nebiga togoobtaasuu jeclaan jiray maadaama muruqaas uu ku dhex jiro oo jilcan ayuu nebigu jeclaa marka taasii ka warqabtay wey yucjibuhu inuu cajar gelinayo ou jeclaa adiraac markaas faakarat summa fiihi faakarat waxay ku badisay asumma suntiibay fiihi diraaci ku badisay tagoobtiibay sun aad u badan ayay hilibkii kale waa ka sun badisaybu wey watanaawala minhu hilibkii markii nabiga loo geeyey watanaawala minhu wuu qaatay nabiga rasuululahi sal l wasalam hilibkiibo tagoogtiibuu soo qaatay walaakahaa waana calaliyey afkuu geliyey yani laakaga waxaa la yidhahdaa ay madaqahaa ahwan almadqi yani si jilicsan ayuu maarata u ruugay wey waa calaliye keliya uma lafadaha markiiba nabigu waa iska tufay salawatu ulahi wasalaamu calayh markii uu dhadhamiyey oo waa uu tufay wey qaala markaasu wuxuu yidhi inaha shaatun masmuuma inaha hilibkan riga naloo keenay shaatun ri weye masmuumatun la soo sumeeyey markaasaa haweentii keentay lasoo qabtay wasa'ala almar'ata haweentii iyo walyahuuda yuhuudiiba ayuu nebigu weydiiyeoo yidhi ridan waa sumaysantae ka warran soo sumayseen factarafuu way qirteen haabay yidhi waa soo sumaynay waxay qirteen bijariimatihim dembiga ay galeen oo inay halkaa soo sumeeyeen rida inay sumeeyeenna bay ictiraafeen wa markaas waxay yidhaahdeen sababta aan u sumaynaysababta u sumeeyaan bay sheegayaan wa waxay yidhaahdeen qulnaa waxaan nidhi annaga dhexdayada waxaan nidhi in kaana muxamed haddii uu yahay malikan nin boqora hadii uu yahay nastariixu minhu inaan ka raaxaysano darteed baan u sumaynay boqor hadduu yahay intu ku dhinto inaan ka raaxaysanno wain kaana nabiyan hadduu nebi yahayna muxamed laa yaduruhu waxba u dhibi maayo suntaas ku dhiman maayo waxba u dhibi maayo hadduu nebi ilaaha yahay waa loo sheegi marka sidaasaan darteed baan u sumaynay inaan ku kala ogaano hadalkaas bay yidhahdeen facafa canhu nabigu iska cafiyey sii daayuu faraha ka qaada wacafa canhum yuhuuddii buu cafiyey wax soo sumaysay wa can ilmar'ati haweentii keentayna waa uu cafiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin saxaabada qaar wax ka cuneen ninka layidhaahda bishr ibn albaraa ibnu macruur ayaa cunay wuuna u dhinta suntii marka sidaa darteed baa yani loo qisaasay haweentii siisay ayaa loo qisaasay bna albaraa ibnu ninka saxaabigaas bishr bn lbara la yidhaahdo ayaa maata dhintay min jli hada sun suntaa darteed ayuu u dhintay hilibkoo cunay waana u dhintay fa amara markaasaa nebigu wuxuu faray biqatli mar'ati naag haweentii in la dilo qisaasan liajli qisaasin yani in loo qisaaso ninkaas ay dishay sabab u noqotay in loogu qisaaso daraaddeed baa loo dilay intii kalena nebigu iska cafiyey w hada bilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamedin ali sxbi